alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu calaa muxamedi wacalaa aali muxamed wa sallama tasliiman kasiira waxaan baraarujinayaa kolay nusakha kitaabkii aynu haysanaa ee matbuuca mutadaawalka ahi waa naaqisa kulluha lagu daro kuwan xalay ammaanayey dhammaantood waa naaqis sheekh ibnu cuthaymiin nuskhada lagu akhriyey waa nuskhada maktabat alaadaaba ay daabacday nuskhadaasina naaqisay ahayd baababka qaar baa ka maqan sharaxa ibnu cuthaymiin markaa waa naafic oo waa laga faa'iidayaa labadii nuskhaynu sheegnayna kuwa sharaxa ibnu cuthaymiin saaran yahay bay ugu fiican yihiin marka nuskhada sharaxa wadaadka hindigii uu saaran yahay baa kaamila ah oo dhammaystiran waxayna u eg tahay tan markaa in la ikhtisaariyey saas aawoodee qaybta macaanida markuu ka warramaayo kani waxa inoo qoran lix baab ayuu noqonayaa markuu almacaani bilaabayo waxau odhanayaa wayanxasiru alkalaamu huna calaa hada alcilmi fii sittati abwaab nuskhada kaamiladaana waxaa ku sugan wayanxasiru alkalaamu calaa hada alcilmi fii hamaaniyati abwaab wa khaatima khaatimadii waa maqanta siddeeddii baabna labaa maqan intaa keliya ma aha saqdiyo kalaa meelo doora ku jira saas aawadeed waxaa kollay loo baahanayaa nuskho la akhrisan karo oo kaamilo ah in la raadsado oo la rogtaa loo baanayo hadday mawdic keliya ahaan lahayd waxaa la samayn lahaa intaasunbaa la soo sawiran lahaa bes dabeedna kitaabkii marka intaa la soo sawirto intii kale caadi bay noqon lahayd laakiin intii kale laftiisaa sakdiya ku sugan yihiin oo waxyaale ka maqmaqan yihiin imanka qaybta marka ku saabsan tahay mawdica markuu ka hadlayo annidaa oo baabka koowaad aakhirkiisa ah markuu yidhi ka qowlika lisaahi ayaa fulaan waxay mashaayikhda kitaabka qoray ay halkaa kaga hadleen nidaagu macaani kale inuu u yimaado oo aan nida ahayn markaasay waxay tiriyeen ilaa shan macne oo mid walba misaalladiisa ay raacinayaan waana maqantao inooma qornaa ama kii kaloo badan baa saqdiya ku jiraan saas aawadee nuskhadan faa'iidadeedu waa naaqisa nuskho qadiima oo dhammaystirnayd oo waagii hore la daabacay waa jirtaa oo dabcatu buulaa kun iyo siddeed boqol iyo sagaal iyo siddeetankii ay daabacday waxaa laga joogaa eh, qarni iyo sagaal iyo toban sano dabcadaasina waxay ahayd dabca raabica dabcadaasi waxay ahayd dabca dhammaystiran buulaaq baana lagu daabacay buulaaqna niman culamo oo mashaayikhoo waaweyn oo kibaar ah ayaa wax ka taxqiijin jiray oo la soo xulay saas aawadeed waxay ahayd madbacaddii ugu horraysay ee bilaadul islaam muslimiin ay ka samaysato ayay ahayd tabcatu buulaaq kun iyo siddeed boqol iyo dhowr iyo siddeetankii baa la sameeyaan filayaa hadda macmuul maaha ma shaqayso laakiin kutubtay waagaa soo saartay waxay ahayd kutub yacni aad loo saxgareeyo sixadoodu aad u fiican tahay oo naska ku qoran aad loogu dadaalay saas aawadeed kitaab haddii la heli karo tabcatu buulaaq xagga sixada matniga marka laga eego mid kale lama doonan jirin ha yeeshee dabcadaasi soo jiidan mayso dadkoo dhallinyaradu xiisayn maayaan siday u daabacan tahay waayo shaygu hadduu bidaa'i yahay waa la garanayaa calaamaatu tarqiim ma leh waatay wadaadada soomaaliyeed ula baxeen ma libidhe waa sii muuqdaa uun matnigu hakad ma leh calaamad kale ma leh markuu dhammaadunbuu joogsi leeyihi istihdaamu calaamaati tarqiim looma yaqaan xarakana hadalkeedaba daa shaddaa marka dabcadaasi ma soo jiidan karto dhallinyarada kollay ma soo jiidanayso laakiin ciddii u baahata waxay ka heli kartaa nadka dabcadaasi waxay ahaa dabca dhammaystiran dabcada labaad ee dhammayska tirnayd waa dabcadda sharaxa hindigu saaran yahay raambuuri ee shumuusulbaraaca waana sharax markaa mufiid ah sharaxyada la sharxayna waa sharaxa ugu dhammayska tiran waayo sharaxyada kale isagoo naaqis naaqisuunbay kitaabka sharxeen hadday tahay ibnu cuthaymiin nuskhada naaqisadaa baa lagu akhriyey ee mabaaxista qaarkood ka maqan yihiin kitaabkuna shaqo iskuma leh markuu dhammaystiran yahoo kaamil yahay iyo markuu naaqiska yahay aa sharaxaas shumuusulbaraaca isagana laba dabcadood oo kala duwan ba kolay la taabacay haddayna saddexba ahayn kolay dabcad waagii hore waxaa lagu daabacay xalabi laakiin lama akhrin karo laba dabco kalea la daabacay labada dabco kale labadaba waa la akhrin karaa dabcada baakistaan lagu daabacay way fiican tahay laakiin muqadimo aan loo baahnayn ayaa ku taalla ayna fiicnayd in laga tago maqsuudkana aan husayn waxaa jira kitaab kale oo matni ah oo duruusulbalaaqa ah labadaa dabcadood ee dhammayska tiran ee sharaxa shumuusulbaraaca iyo ta kale ee matniga ee waagii hore la daabacay ee buulaaq daabacday uu ictimaaday mutakhasisna fadnigan ku ah wuxuu idhi kitaabkani waa kitaab mufiida oo aad markaa naafic u ah ha yeeshee talabada badankooda may helin dabco dhammaystiran dabco naaqisunbay haystaan sidaas aawadeed baan waxaan doonay dabco dhammaystiran inaan u daabco wuxuu ictimaaday labada dabco aynu sheegnay ee matniga iyo sharaxaas kala ah dabeedna wuxuu daabacay tabca fiican buu daabacay oo dhammaystiran oo kaamilah ibnu xasmina lagu daabacay daaru ibnu xasmin kolay labadaba hadda waa la sawiray ciddii u baahan kanaynu haysannaa kaafi ma aha in la doonto ayaa habboon labadabana waa u baahan tihiin waayo matnigu waa qurux badan yahay oo siduu u daabacan yahay tabcada daaru bnu xasmi siday wax u daabacdo waa aragteen ruuxa waa soo jiidanaysa marka ruuxii isku qaadan kara inuu labadaba isku qaataa fiican ruuxi aan isku qaadan karayna inuu mid doorto ayaa roon midna sharax baa la socdaa midna waa matnigii weeye labadubana waa kaamil laakiin kan aynu haysanno hore loo daadaabacay ama masar ha lagu daabaco ama kuwayd ha lagu daabaco ama amaakin kale ha lagu daabacee oo innagii sheegnay inuu naaqis yahay marka waa in la doontaa nusakha dhammayska tiran waxaynu haddaba tilmaamaynaa kitaabka waxaa la yidhahdaa duruusulbalaaga ayaa la yidhahdaa maktabatulaadaabna waxay ku daabacday cunwaanka qawaacid allugati alcarabiya laakiin magaca asalkee uu kitaabku leeyahay waa duruusulbalaaga mashaayiikhdii qorayna waa magacay ku magacaabeen mashaayikhda qoray waa afar shiikh baa isugu tegey oo culammadii masar ka mid ah waxaa laga yaabaa bacdulikhwa inay moodaan kitaabka in dhowaan la qoray ama sideetanadii ama toddobaatannadii mase aha qarniyo badh ayuu qoran yahay kitaabku intay ugu yartahay mashaayikhda markaa kitaabka qoray sheekha ugu caansan waxaa la yidhahdaa xifni naasif xaadu waa ah, hoos dhiganta xifni naasif tarjamadiisa wuxuu ahaa xifni ibnu ismaaciil ibnu khaliil ibnu naasif wuxuu ahaa nin qaadi ah qadaaga wuxuu ku jiray cishriina sana waxaanu ahaa nin adiib ah oo cilmiga carabiyada ku baacdheer manaasib badan buu tacliimta ka qabtay markii horena ashar buu wax ku bartay manaasibta qadaagana waagii dambe ee dabayaaqada noloshiisii ayuu qabtay wuxuu ka qayb galay almujammacu allugawi mujammacu lugawigii koowaad ee qaahiro lagu aasaasay raggii aasaasuu ka mid ahaa almujammacu allugawi wuxuu ahaa nin gabyaa ah mudaacabaad iyo kaftanna waxay ka dhexayn jireen xaafid ibraahim ninkii la odhan jiray shaaciru niil waxa uu leeyahay kutub cadiidaa buu leeyahay diiwaankii gabaygiisa waxa daabacay inankiisa ayaa ururiyey oo daabacay oo wuxuu u bixiyey shicru xifni naasif ayuu u bixiyey kutubtuu qoray waxaa ka mid a taariikhu aladab aw xayaati allugati alcarabiya waa kitaabuu qoray oo laba juz oo waaweyn ka kooban laba mujallad mid walibana laba juz yahay waxaa ka mid a kutubtuu allifay mumayizaatu lugaati alcarab waxaa ka mid kutubtuu markaa adduruus alnaxwiya iyo duruus albalaaga ayuu labadaba shaarigay oo ka qayb qaatay qoraalka la qoray oo ugu horreeyey wuxuu ku dhintay qaahira taariikhdu markay ahayd kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo tobankii waxaa laga joogaa geeridiisii sagaal iyo sagaashan sano sheekha labaad waxaa la yidhahdaa maxamed diyaab waa maxamed diyaab bik ibnu ismaaciil ashaafici almanuufi waa nin oo raggii cilmiga iyo tacliimta mid walba masar ku sheeganaa ka mid a waagii horena ashar wax ku bartay iyo daarulculuum daarulculuum waxay aad ugu baacdheerayd carabiyada way yaraayeen waagii hore cidda kulansata labada shahaado oo shahaadada daarulculuum iyo ashar labadaba qaadataa marka labadaba waa isu maray waxaa loo doortoo laga dhigay mucallim inuu yahay iyo mufatish inuu yahay fii diiwaani almacaarif wuxuu leeyahay kutub mutacadida laakiin badankeedu waa waxyaalo loogu talagalay baritaanka dadka wax lagu baraayo oo madaarista loo alifay akharuhaa madrasi kutubtiisa waxaa ka mid ah taariikhu aadaabi allugati alcarabiya waa laba juz waxaa ka mid ah qalaa'idu dahab fii fasiixi lugati alcarab isagana juska koowaad baa la daabacay wuxuu isna dhintay kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo labaatankii ayuu dhintay sheikha saddexaad waxaa la yidhaahdaa sultaan muxamed baa la yidhahdaa baaxisiinta qaarkood waxay yidhahdeen wax tarjama a ah umaannu helin laakiin tarjamadiisu waxay ku taallaa mucjamu almu'allifiin kitaabka la yidhaahdo bay tarjamadiisu ku sugan tahay ha yeeshee tarjamo yar oo mukhtasara ah baa ka qoran waxau ahaa caalim culumta qaarkood mushaaraka ku leh culum mutacadida kutubihiisa waallifay waxaa ka mid ah adduruus almantiqiya lilmadaaris alamiiriya kitaab markaa mantiqa oo madaarista qaarkood in lagu dhigo loogu tala galay ayuu allifay wuxuu kala qayb galay allifaadda kitaabkan la allifaayo xifni naasif iyo maxamed diyaab iyo mustafa tammuum taariikhdii uu dhintay lama oga laakiin waxaa la garanayaa baa la yidhi siduu odhanaayo mucjamu almu'allifiin kun sagaal boqol iyo koob iyo tobankii wuu noolaa saasuu odhanaya shiikha afraad waxaa la yidhaahdaa mustafa tammuum baa la yidhaahdaa miimku waa shadan yahay waa mustafa tammuum almaaliki maalikiyulmadhab buu ahaa zirikli aclaamka wuxuu ku odhanayaa waa faadilu misri kaana mudarisa alcarabiyati bilmadrasati alkhidaywiyya bilqaahira luqada carabiga ayuu ka dhigi jiray madrasadii la odhan jiray alkhidaywiya waa madraso imaaraddu samaysay oo masar lafdiga khidaywi haddii la isticmaalo waxaa loo isticmaali jiray ninka amiirka ah ee laga soo cayimay xagga cuhmaaniyiinta ee masar uga wakiilkaabaa waxaa la odhan jiray khidaywi waxaanu la mid yahay bimacnaa sayid ama bimacnaa wasiir marka madrasada loo nisbeeyo alkhidaywiya la yidhaahdo waa madrasadda imaaradu samaysaye buu carabiga ka dhigi jiray madrasadaasina waxay ku taallay qaahira kutub buu leeyahay ay ka mid tahay siraaju lkatabati sharxu tuxfati alaxibba waana matbuuc duruusulbalaagana waa kala qayb qaatay oo saddexda sheekha kale ayuu la allifay adduruusu naxwiya saas si laag waa ka qayb qaatay oo mashaayikhda kaleu la alif mashaayikhda kale waa ka geeri dembeeyey wuxuu dhintay kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo soddonkii ayuu dhintay suldaan maxamed mooyaane saddexda shiikha kaleba waxaa tarjamadooda u tarjamaynaya zirikli shiikhii la odhan jiray fil aclaam kitaabkiisa al aclaam la yidhaahdo ayuu ugu tarjamaynaya afartan shiikhna waa afartan shiikhe allifay kitaabka adduruusu naxwiya la yidhaahdo marka laga reebo sultaan saddexda kale duruusu naxwiyana yagaa allifay laakiin beddelka sultaan waxaa ku jiray maxmuud afandi cumar laakiin maxmuud afandi cumar hadda duruusulbalaaqa waxba kama allifin laakiin wuxuu ku afar ahaa saddexa sheikha kale adduruusu naxwiya adduruusu naxwiyana waxay ka koobnayd naxwo iyo sarfi labadaba ayay ka koobnayd taasi waa tarjamada allifay kitaabka kitaabkani waa kitaab qiimo badan mashaayikhda qorayna waa ammaaneenoo mashaayikh diraayo u leh carabiyada silkiga tacliimigana ku jira aadna wax u bartay ayaa allifay shiikh keligii ma toocsanoo isagu ma allifin laakiin afar shiikh baa isugu tegey waana kitaab loogu talagalay waxbarasho loogu talagalay in wax lagu barto dadka loo sahlo oo loo soo ururiyo oo inta mufiidkee khulaasada in loogu sheego loogu talagalay saas aawadee mashaayikhdi aad bay u ammaaneen allifay kitaabka mashaayikh badanoo kalena waa ammaaneen saas aawadeed baa madaarista hindiya iyo shibhulqaarati alhindiya aad baa looga dhigi jiray kitaabkan uu u ahaa madruus laga akhriyo xataa madaarista maka ka sugan waa lagu dhigi jiray waagii hore sheikha hindiga mudiir buu ahaayoo madrasu haystay waxaanu tilmaamayaa haalibka madaarista hindiya in kitaabka lagu akhriyo taasi inay xaajadu keensatay kitaabka inuu sharxo aadna wuu u ammaanayaa kitaabka wuxuu odhanayaa kitaab tacqiid le ma aha waa kitaab aad u fiican waa khulaaso iyo miid weeye intii markaa khulaasada iyo miidda iyo faa'iidada ahaydna waa lagu soo ururiyey waana sahlan yahay namadka noocaasina kutubta muta'akhiriinta waaba ku yaryahayba aad iyo aad u ammaanaya markii la allifayey iyagu iskood isagamay allifin codsi xagga madaxda ka yimi bay ku allifeen sida muqaddimadaba aynu ku arki doonno markii ay allifeenna maamulladii way aqbaleen shaykhul asharkiina waa la soo mariyey isaguna waa waafaqay waana ammaanay waagaa shaykhul waxaa ahaan jiray sheekh la odhan jiray ashaykh shaykhu jaamici alashar waa intaan jaamicadda laga dhigin ay masjid jaamica diinta lagu barta ay ahayd ila azhar waagii hore waxay ahaan jirtay masjid jaamic diinta lagu bartay ahaan jirtay kun sanona waa ka badantay intay soo jirtay jaamicu alashar ilaa qarnigii afraad aakhirkiisii ama ilaa qarnigii shanaad awalkiisii ilaa yowmina haada waa jirta marka sheikh la odhan jiray asheekh moxamed alanbaabi oo xawaashida qaarkood leh iyo tacliiqaadka qaarkood kutubta ku leh ayaa waagaa shaykhu jaamici alashar ahaan jiray sida dabcadii la daabacay ee kitaabkan ka mid ahayd kun siddeed boqol iyo sagaal iyo sagaashankii korkeeda ku xusan kun siddeed boqol iyo sagaal iyo sagaashankii dabcadaasina waa adabca raabica oo dabcadii afraad saddex dabcaa ka horreeyey waa kun siddeed boqol iyo sagaal iyo sagaashankii marka nadaaradii macaarifta inay markaa kitaabkan aqbaleen jaamicu lazharna waafaqay shaykhu jaamic alashar asheekh maxamed alambaabi ayaa ku xusan dabcada waxaa lagu taabacay waagaas buulaaq dabcadihii ugu horreeyey ee wax lagu daabici jiray ayay ahaayeen marka kitaabkan waa kitaab naafic oo mufiida weeye intaas muqadimada iyo u qaybsanta tarjamada mashaayikhda iyo kitaabka qiimihiisa inaynu tilmaamayno dabadeed waxaynu bilaabaynaa bal inaynu muqadimada laqbayno bismi illaahi araxmaan araxiim magaca allaah allahaasoo alraxmaani kii naxariista caamkaa ku sifaysnaa ahaaday alraxiimi kii naxariistiisa gaadhsiinayay cidduu doono oo khalqigiisa ka mid mida ahaaday ayaanu nu'allifu kitaabkan ku qoraynaa oo ku allifaynaa ama nabda'u ku bilaabaynaa alraxmaani raxmada caamkaa ah ilaahay ku sifaysnaa ahaaday alraxiimi raxmada khaaskee mu'miniinta uu si gaara ugu naxariisanaya kii ku sifaysnaa ahaaday labada wejiba waa ku fasiraan culammadu laakiin wejiga hore ayaa markaas sii fiican siday muxaqiqiinta qaarkood ay baraarujiyeen isimka waxay ugu bilaabeen mashaayikhdu tabaruka ay ka barakaysanayaan magaca ilaahay bikitaab illaah iyagoo qur'aanka ku dayanaya wa itibaacan lirasuuli sala allahu alayh wasalam ee raacitaan ay nebiga raacayaan sala allahu aleyh wasalam daraaddii waayo rasuulku sala allahu alayh wasalam waraaqaha uu qoraayo wuxuu ku bilaabi jiray bismi illaahi alraxmaani araxiim ayuu ku bilaabi jiray sida ku sugan sulxulxudaybiya markii uu ay kala qoranayeen suhayl ibnu camri oo gaalada matelaya iyo sida hadday tahay warqaddu u diray hiraqla iyo boqorrada kale markaa waraaquhu u dirayba dhammaan wuxuu ku bilaabayay nebigu sala allahu alayh wasalam bismi illaahi alraxmaan alraxiim waxay yidhahdaan culammadu marka bisimka lagu bilaabo kitaab lagu bilaabo waxa fiican wax kitaabkaa huseeya fanniga uu ku saabsan yahay in bisimka laga sheego fanniga hadda kitaabkeennu ku saabsan yahay waa balaaqa macaanida balaaqigee ku tacalluqda maxaa ka mida bismi illaahi alraxmaan alraxiim waxaa ka mida ah waxaa la hormariyey macmuulkii bismi jaarkii iyo majruurkii baa la qadimay waxaa markaa fiican in dib laga qadaro caamilka nabda'u ama nu'allifu ama naktubu oo mu'akharu noqdo haddii dib laga qadaro oo la dambaysiiyana waxaa ku sugan fawaa'id balaaqi ah waxaa ka mida ah fawaa'idda balaaqiga ee ku sugan kow waxaa ku sugan ihtimaam oo taqdiimka shay la qadimo oo mawdiciisii asliga ahayd laga qadimo waxaa laga qaataa dadaal gaara oo lagu sii dadaalayo waa laga qaataa waa faa'iido mid labaadna waa laga qaataayoo xasrina waa laga qaataa waatay culammadu yidhaahdaan taqdiimu maa xaquhu ta'khiiru yufiidu alxasra wixii xaqiisu yahay in la dibdhigo haddii lasoo hormariyo wuxuu faa'iideeyaa koobis buu faa'iideeyaa marka bismi waa la qadimay marba haddii la qadimay xasri baa laga qaadanayaa oo macnuhu wuxuu u dhacayaa magaca ilaahay oo keliyaan ku bilaabanaya laa bismi hayri wax kalaan ku bilaabanaya ma jiro adawaatu alqasri ilaa inamaa cadfun wa taqdiimun kamaa taqaddama akhdari waa ka ku odhanaaya aljawhar almaknuun adawaadka xasrigu waa ilaa weeye wuxuu u jeedaa waa nafya istisnaa iyo inamaa weeye cadaf iyo taqdiim weeye baydkaa wuxuu ku kulmiyey afar nooc oo ka mid ah noocyada wax lagu koobo ama lagu xasriyo cadfigana waxaa loo jeedaa in la yidhaahdo ciddaasaa saa samaysay laa hayruhu marka laa hayruhu waxay noqonaysaa xasray faa'iidaynaysaa waana cadfi saafara zaydun laa camrun zayd baa safray camar ma safrin waa xasri waana cadaf taqdiimkuna waataynu sheegaynay taqdiimu maa xaquhu ta'khiiru yufiidu lxasra waxyaalaha kale marka ay mashaayikhda qaar tilmaameen waxaa ka mida ah sida sheikha raamboori faa'iidadaana waa sheegaye ba'da waxa u asala buu yidhi ilsaaq ayay xaqiiqo ku tahay macaanida kale loo sheego waa macaani majaazi ah marka hadda waxaa looga jeedaa isticaaniya tabaruk baa loo jeedaa marka waxaa ku sugan nooc isticaara ah baa ku sugan oo isticaara tabaciya ayaa ku sugan halkeedaynu insha allahu tacaala ugu tegi doonaa faa'iido kale waa sheegay oo ku saabsan raxmada laakiin taasi waxay ku dhisan tahay calaa madhabi almaturiidiya aw ilashaacira oo raxmada ilaahay loo tiirinayaa inay tahay raxma majaaziya laa xaqiiqiya laakiin taasi waa kalad waxayna khilaafsan tahay sida ahlu sunnati waljamaca ay qabaan oo raxmada ilaahay waa raxma xaqiiqiya waana raxmo aan la mid ahayn raxmada khalqiga ilaahayna waxaa u sugnaatay xaqiiqo isaga u munaasiba khalqigana waxaa u sugnaatay xaqiiqo iyaga u munaasiba labada xaqiiqana isma diidayaan laysa ka mislihi shay wa huwa asamiicu albasiir alxamdu lilaahi aladii qasarat cibaarat lbulagaa'i can alixaadati bimacnaa aayaati alxamdu lilaah jinsiga mahad lilaahi ilaahay bay u sugnaatay ama lilaahi ilaahay baa la gaara aladii kaasoo qasarat ay ka gaabatay oo awoodi weyday qasarat bimacnaa cajazat nusakha qaar waxay idiin qorayaan qasurat waana halad qasara baabu facala markay tahay ayay cajziga faa'iidaysaa markaa qasarat bimacnaa cajasad ay ka caajistay cibaaratlbulaqaa'i kuwa balaaqada yaqaana kelimaadkoodu iyo erayadoodu ay ka caajiseen oo awoodi kari waayeen can ilixaadati bimacnaa aayaati inay koobaan macnaha aayadihiis ilaahaasaa mahadin macnayaasha aayaadkiisa nimankii bulaqada ahaa ee balaaqada badnaa ee carabiga aadka u yaqaanay ayaa markaa hadalladoodii koobi kari waayeen macnaha aayaadka qur'aanka wa cajasat alsunu lfusaxaa'i can bayaani badaa'ici masnuucaati wa cajasat ay ka caajistay oo awoodi weyday alsunu lfusaxaa'i kuwii fasaaxada badnaa ee fasiixiinta ahaa carrabadoodii ay awoodi waayeen can bayaani badaa'ic masnuucaati ashyaada makhluuqaadka ilaahay sameeyey cajaa'ibaadkooda cusub inay caddeeyaan carrabadii fusaxadu ay ka caajiseen oo awoodi kari waayeen wasalaatu wassalaamu calaa man malaka darafay albalaagati itnaaban wa iijaaza waasalaatu naxariis iyo waasalaamu nabadgelyo ama waasalaatu ammaan iyo waasalaamu salaam la nabadgeliyaa calaa man malaka korkiisa ha ahaato kii mulkiyey ee awooday darafay ilbalaagati labada dacale balaaqadaba awooday itnaaban wa iijaaza hadday tahay xagga markaa inuu hadalka faahfaahiyo oo aanu koobin iyo hadday tahay inuu khulaaseeyo koobo oo jawaamicu jawaamiculkelim uu ku hadlo uutiitu jawaamica alkalim baa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam hadallada kooban ee macnayaashoodu badan yihiin baa laysiiyey baa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam eed wuxuu ku hadli jiray hadallo baliiqa oo xeel dheer oo kooban oo jawaamic ah macnayaashooduna u aad u ballaaran yihiin waxaa loo jeedaa nebi moxamed sala allahu aleyh wasalam wa calaa aalihi qaraabada nebiga sala allahu aleyh wasalam korkooda ha ahaato salaadiyo salaamtu waa qaraabada mu'miniinta ah baa loo jeedaa wa asxaabihi asxaabtii nebigana sala allahu aleyh wasalam korkooda ha ahaato salliga iyo salaamtu alfaatixiina bihadyihim kuwaasoo ku furay hadyigooda ila alxaqiiqati iijaaza xaqiiqadii markaa ku furay bihadyihim hanuunkooda ku furay ila alxaqiiqati yacni xaqiiqada intii ka ahaatay ku furay majaazan waddo tacaabiirtan sheikhu ku isticmaalayaan mashaayikhdu raximahumullah muqadimada ay ku isticmaalayaan waxay culammadu yidhaahdaan baraa'at alistihlaal baa la yidhahdaa baraa'at alistiftaax waa la yidhahdaa baraa'at alistihlaal waa la yidhaahdaa tacaabiir noocaasay culammadu ka cabbiraan baraacadu waa wanaag oo waxaa laga tilmaamayaa shayga laga hadlaayo ayaa muqadimadii waxaa lagu soo qaadanaya wax khuseeya oo laga fahmaayo mawduuca hadalku ku saabsanaan doono taana waxa isticmaala dadka bulaqada abaa isticmaala iminka markay sarfigo kale ay bilaabayaan ama wax ka alifayaan alfaad sarfigii khusaysa ayay culammadu sheegaan sida inay yidhaahdaan musarrif ilaxwaal alxamdu lilaahi musarrif ilaxwaal kii xaaladaha markaa bedbedelayey ee tasriifinayey xaaladaha in la tasriifiyo maxaa laga garanayaa dee kelimaadka siduu sarfigu u galo baa lagu ishaarayaa marka cilmu sarfi ayaa lagu tilmaamay oo xaaladaha marka bedbedelayey hadday tahay yacni markaa ibdaalan wa iclaalan iyo wax la mida ama yubadilu laxwaal ama yusarifu laxwaal ya yeerayada la midkaa ah, ayay culammadu isticmaalaan ibdaalka iyo sarfiga iyo tacaabirta noocaasina cilmu sarfi bay kugu baraarujinayaan waa baraacatu istiftaax ama waa baraacatu istihlaal marka hadda waxaa ku sugan awjuh badan bay igu sugan tahay balaacatu istiftaaxay igu sugan tahay kow wuxuu yidhi albulaqaa albulaqaa wuxuu ishaarayaa albalaaqa wuxuu yidhi cajazat wuxuu ishaarayaa icjaazkii oo balaaqada lagu garto wuxuu yidhi alfusaxaa alfasaaxa waxaa lagaga warramaa fii cilmi albalaaqa oo baabka ugu horreeya waxaynuugu tegi doonnaa alfasaaxa waalbalaaqa iyadoo lagaga hadlayo waxa uu sheegay can bayaani bayaan cilmulbayaan buu ku ishaarayaa wuxuu sheegay badaa'ic cilmulbadiic buu ku ishaarayaa waxauu yidhi darafay ilbalaagati eraygii balaago oo sariixaba ku yimi wuxuu sheegay itnaab iyo iijaaz itnaab iyo iijaazku waxyaalaha laga hadli doono ayay ka mid tahay alitnaabu waaliijaazu waalmusaawaa waynu arki doonnaa waa baab baababka ka mida ah. wuxuu sheegay alxaqiiqa waalmajaaz ila alxaqiiqati majaaza xaqiiqadii iyo majaazkii waxay ka mid tahay abwaabta laga hadli doono ayay ka mid tahay haddii istikhdaam la isticmaalo arayga qasarat macnaha hadda uga jeeday waa cajsi laakiin haddii la yidhaahdo macnana waa ka cabbiray mid kalena waa ishaaraya haddii la yidhaahdo alqasri oo xasri ah baa jira aynu arki doonno abwaabta laga hadlo ka mida markaa saas aawadee awjuh badan bay ku tilmaamayaan baraacatu istihilaalkii mashaayikhda sharxay qaarkood waxay yidhahdeen ilalxaqiiqati waxaa loo jeedaa tawxiidkaa loo jeedaa waayo tawxiidka xaqiiqadii ah majaaskana waxaa loo jeedaa ariiqii loo maraayey hanuunka ayaa loo jeedaa taana waxaa lagu tilmaamayaa saxaabada dariiqooda in lagu hanuunaayo ayaa laga tilmaamaya waxaana ku sugan nebiga sala allahu alayh wasalam in lagu ammaanay balaaqo oo waxa uu ahaa dadka waa ugu bayaan iyo fasaaxo iyo balaaqo badnaa nebigu sala allahu alayh wasalam wa bacdu intaa dabadeed miya wowgani waxay yidhahdeen culammadu wuxuu ka naa'ib yahay ama oo ammaa bacdu halkii la odhan lahaa ayaa wa bacdu la yidhahdaa marka waa naa'ibun can naa'ib waayo amaaba waxay ka naa'ib ahayd marka hore mahmaa yakun min shayin bacda dalik wa bacdu intaa dabadeed fa haada kani kitaabun waa kitaab ay maktuubun mid la qoray weeye fii funuuni ilbalaaga fanniyada balaagada ayaa laga qoray alhalaasati ee saddexda ah sahlulmanaali gaadhistiisu waa miday dhowdahay kitaabkaa la ammaanayo qariibu lma'khadi qaadashada la soo qaadanayo ee masaa'isha uu soo qaadanayo waa miday markaa dhowdahay bimacnaa fogayn maayee meel walba wuxuu ka soo qabanaya halka ugu dhow ee fahamkana ugu dhow yaa waa qariibulma'khad oo shay marka la sheegaayo dee xikmadu waxay ku jirtaa meesha ugu dhow in laga soo qabto haddii lagu yidhaha dhegtaada qabo ma inaad halkan sidaa isaga qabataabaa fiican mise intaad soo wareejiso inaad halkaa ka qabato dee halkanay ka dhowdahay markiiba inaad saa tidhahdo marka waa qariibulma'khad sangaabtu ka soo qabanaya bari'un min wasmati tatwiil wuxuu ka beri yahay ceebtii dheeraynta dheerayntaasoo almubilli wax daalinaysay wa caybi liikhtisaari almukhilli wuxuu kaloo beri ka yahay koobista ceebteedii koobistoo dhammi ceeb ma lehee ikhtisaarkaasoo almukhilli kii markaa ka tegayay wixii mufiidka ahaa ee loo baahnaa ee ikhlaalka la imanayay oo haddii waxa weeye waxa la koobaayo dee aan la wada sheegin oo la soo wada koobin dee waxay noqonaysaa khalal baa ku sugan marka labadaba waa ka madhan hadalkii hadduu farabatana waxaa dhici karta inuu dadkii ka kala lumo hadduu koobnaado dadkii hadalkii la wada deeqsiin waayana wuxuu markaana noqonayaa maciib buu noqonaya labada mid waliba ceeb bay leedahay marka labada ceebood labadaba beri buu ka yihi salaknaa fii ta'liifihi ashala ataraatiib waxaan qaadnay oo marnay taaliifka kitaabkan la allifaayo sida wax loo tartiibiyo ee loo nidaamiyo ee loo allifo sida ugu sahlanaanshaha badan wa awdaxa alasaaliib usluubada wax loo qorana sida ugu caddaanta badan wa jamacnaa fiihi waxaannu ku kulminnay khulaasata qawaacidi albalaaqa qawaaciddii balaaqada intii miidda ahayd ee lagama maarmaanka ahayd ee loo baahnaa khulaasadii baanu ku kulminay khulaasada shaygu waa mucdiis marka shayga waxa weeye la tuujiyo inta miiddee ka soo baxda iminka haddii waxa weeye ashyaada qaarkood la soo qaado iminka qasabu sukar haddii la tuujiyo miiddii baa ka soo baxaysa haddii waxa weeye liintan waaweyn ee bambeellada haddii la tuujiyo dee biyaha ka imanaya ka soo baxaya waxaa la odhanayaa khulaaso waa miiddii marka miiddii qawaacidda balaaqada miidday lahayd baannu ku kulminay yidhahdeen wa ummahaati masaa'iliha waxaanu ku kulminay masaa'ishii balaaqada intii usuusha u ahayd ummu shayi wa aslu intii usuusha u ahayd baan ku kulminaa culamada qaarkood waxay isticmaalaan wuxuu ama ha noolaado ama yaanu noolaane asalkiisa waxay yidhaahdaan ummun ummahaatna way ku kulmiyaan waana namadka ay ku socdeen mashaayikhdu culammada qaarkoodna waxay yidhaahdeen maya jamacay ku kala tagaan mid walba ummun ha la yidhaahdo ummulkitaab sida faatixada loo yidhaahdo ummun mid walba ha la yidhaahdee shaygu hadduu xayawaan yahoo nool yahayna shayga asalka uhee ka soo jeeda hooyada u ahoo kale waxaa lagu jamciyaa ummahaat waa xagga xayawaanaadka haddii shaygu aanu noolaynna ummaat baa lagu jamciyaa hada waa laga saaraa saas aawadeed culammada carabiyada qaarkood waxay yidhaahdaan tanoo kale waxaa loo isticmaalayaa ummaati masaa'iliha saasay culammada qaarkood odhan jireen laakiin waa tacarabada ay ku caanbaxday ummahaat sitta ama ummahaatu sunnah kutubta lixda ah in lagu magacaabo taa lafteeda culammada qaar baa yidhi ummaat bay ku fiican tahay wa taraknaa maa laa tamassu ilayhi xaajatu talaamiidi min alfawaa'idi waalzawaa'id waxaan ka tagnay maa laa tamasu ilayhi waxaynay taabanaynin xaajatu talaamiidi ardayda dantoodu aynay taabanayn oo min alfawaa'idi faa'iidooyin ah wazawaa'idi iyo dheeraadda ah waxyaalii aadka aynay ugu baahnayn oo ardaydu aynay u baahnayn ee ciddii takhasusaysaa ee fannigaa takhasus u qaadanaysa inay cilmi ku baac dheeraato inay ogaato ay ku fiican tahay ashyaadaasoo kale waa ka tagnay buuri wuquufan cinda xaddi laazimi nusakha qaar waxay idiin qorayaan can xaddi laazimi bay idiin qorayaan can laakiin waa khalad waa cinda wuquufan xaal aan ku joogayno ayaannu ka tagnay ashyaadaas cinda xaddi laazimi intii laazimka ahaydee loo baahnaa xadkeeda aanu ku ekaanayno ku joogayno oo u baahnaayeen wa xirsan iyo xaal aanu ku dadaalayno waxaa bannaan wuquufan iyo xirsan inaad mafcuulu lahu ka dhigto iyo inaad xaal ka dhigto xaalnimadaana fiican iyo xaal aanu ku dadaalayno calaa awqaatihim wakhtiyada ardayda aan ku dadaalayno an tadiica aanu kala dadaalayno inay lunto aanu kala dadaalayno ay min an tadiica an iyo anna xarafka ka horreeya waa la xadfaa qiyaasan haddii la garanayo naqlan wa fi anna wa an yatariduu maca amni labsin ka cajibtu an yaduu waa ka ibnu maalik odhanaya khulaasada laakiin waxaa u sharti ah maca amni labsin in labsi laga aamiyaho xarafka cayntiisa la garanaayaa sharti ah waxaannu kala dadaalaynay an tadiica ay min an tadiica inay lunto oo awqaaddoodu ay ku lumaan fii xalli mucaqadin shay mucaqada oo la adkeeyey furfurkiisa inuu wakhtigu kaga lumo ayaannu kala dadaalaynaa oo haddii casiir laga dhigo dee macnihii iyo maqsuudkii la rabayba intaan la fahmin alfaadda sida loo xallinayaa wakhti badan qaadanaysa oo wakhtiga ku lumaya ma alfaadda markaa xallintooda sida loo xallinayo oo tacqiidka looga baajinayo yaa baa awoodda ay ku bixiyaan mise almacna almaqsuud bay awoodda ku bixiyaan ma alfaadday ku bixiyaan mise macaanida aw talkhiisi mutawalin ama si aynay ugu lumin wakhtiyadoodu aanu kala dadaalayno hadal dheer oo fara badan inay soo koobaan oo soo khulaaseeyaan aw takmiili mukhtasarin ama mid koobnaa oo aad iyo aad ikhtisaarkiisu uu ahaa mid aad u daran in la sii dhammaystiro oo sharax iyo faahfaahin iyo ziyaadin u baahan wakhtigu si aan uga lumin ayaannu kula dadaalin fa tamma bihi waxaa dhammaystirmay kitaabkan duruusulbalaaqa waxaa ku dhammaystirmay sababtiisa maca kutubi duruusi naxwiya kutubtii duruusi naxwiya aan hore u qornay marka lagu ladho sullamu diraasati alcarabiyati fi almadaaris alibtidaa'iyati waltajhiisiya barashadii carabiga la baranaayey sallaankeedii ayaa dhammaystirmay cilmigii carabigaa waxaa laga soo qaadayaa macna baliigaa ku jiro isticaaro ah cilmiga carabigu inuu yahay cilmi sarreeya oo korreeya meel sare ku sugan ruuxu waxa weeye dadaalay oo dee markaa taraqi sameeyey ayuunbaa dee gaari kara mar hadduu sidaa u sarreeyana sallaan loo koru u baahan yahay sallaankii loo koraayey waxaa ka dhigan kitaabkan iyo kitaabkii adduruusu naxwiya waa sallaan loo korayo carabiyadii waana kutub diraasa loogu talagalay fi lmadaaris alibtidaa'iyati waatajhiisiya barashadii carabiga la baranaayey sallaankeedii oo lagu baranayay filmadaarisi dugsiyadii alibtidaa'iyati kuwii ibtidaa'iga ahaa oo kutubta naxwiga markii hore ay allifeen baa waxaa loogu tala galay qayb ka mida ah ibtidaa'i iyo watajhiisiya iyo dugsiyada dhexe atajhiisiya waxaa loo jeedaa dugsiyada dhexaa loo jeedaa waa dugsiyada diyaarinta maxay u diyaarinayaan waxbarashadii saanawigay u diyaarinayaan saasaa tajhiisiya loo yidhi marka waxaa lagu tala galay kitaabkan in lagu dhigo madaarista dugsiyada dhexe in lagu dhiga ayaa loogu talagalay waalfadlu fii dalika kullihi lilamiirayni alkabiirayni nublan fadliga arrinkaa ku saabsanna inaannu kutubtaa qorno wuxuu u sugnaaday labadii amiir ee alkabiirayni waaweynaa nublan xagga sharafta walinsaanayni iyo labadii markaa ruux ama shakhsi ee alkaamilayni dhammayska tirnaa fadlan xagga fadliga waxaa loo jeedaa kamaalka iyaga u suuragalka ah naadir almacaarifi almutajaafi can mihaadi alraaxati fii khidmati albilaad naadir almacaarifi macaarifta kii naadirka ka ahaa oo wisaaradaha jira wisaaratlmacaarif iyo baa had iyo jeer jira marka aqoonaha kii eegaaya ee xukuumaddu u xil saartay ee almutajaafi ka fogaaday almutajaafi waa almutabaacidi ka fogaaday can mihaadi alraaxati raaxada gogasheedii ka fogaaday oo uga fogaaday fii khidmati albilaad beledada in loo shaqeeyo oo dhulka loo shaqeeyo iyo dalka oo dadkii in wax la baraa oo waxbarashadoodii lagu dadaalaa waa khidmo markaa dadkii iyo dalkii mid walba loo shaqaynayo wey alwaaqifi fii manfacatiha calaa qadami alisticdaad kaasoo u taagnaa manfacada bilaadka la anfacayo diyaargarowga addinkeedii ku taagnaa isticaara ku sugan kaannahu marka ay leedahay diyaargarowga addin ay leedahay saaxibu alcutuufati raxmadda yacni u saaxiibka ahaa iyo dadka inuu u iilanayo wanaagga inuu kula dadaalayo moxamed zaki baasha waa ninka markaa la yidhaha magacaa la yidhahdo moxamed zaki baasha wa wakiiliha iyo wakiil oo dil ayaadii isaguna u saaxiib ahaa gacmaha u saaxiib ahaa albaydaa'i cad waxaa laga tilmaamayaa manna inuu arrinkaa ku lahaa waxbarashada dadka in la hormariyo beledkaas waa masar markaa beledku ayuu ahaaye inuu gacan fiican ku lahaa dilayaadi albaydaa gacmihii cadcaddaa u saaxiibka ahaa waxaa loo jeedaa bimacnaa manno badan arrinkaa inuu ku lahaa fii taqadumi almacaarif aqoonuhu horumarka ay hormareen oo ay u hormareen naxwa asiraati almustaqiim xagga waddada toosan ay u hormareen waddada toosan hadda waxaa loo jeedaa dee aqoonta iyo waxbarashada iyo yacni dadka inay dhismaan ayaa laga tilmaamayaa xagga markaa waxbarashada iyo wa idaarati shu'uuniha iyo shu'uunteeda in la maamulo gacanta ku lahaa oo lagu maamulo cala almixwari alqawiim mixwar asal ahaan waxaa la yidhahdaa shayga wax ku wareegaan baa la yidhahdaa almixwar waa shayga korkiisa wax ku wareegaan ayaa la yidhahdaa marka waxaa laga tilmaamayaa sida ugu fiican ee umuruhu ku wareegayaan ee uu ansabka ku tahay ku maamulayay saaxibi sacaada sacaadada u saaxiibka ahaa waa ammaaneen mashaayikhdu yacquuba artiina baasha ninka kalena waxaa laodhan jiray yacquub artiin baa la laodhan jiray fahuma aladaani ashaara calayna biwadci hada annidaami almufiidi fahuma aladaani labadoodu waxay yihiin labadii ashaara calaynaa noo tilmaamay biwadci hada annidaami nidaamka inaanu dhigno almufiidi wax faa'iidaynay wa suluuki sabiili hada alwadci aljadiid iyo in markaa la maro waddada dhigistan markaa cusub waddadeeda markaa in la maro waa kuwii markaa noo tilmaamay ee sidaa yidhi markaa yeela halkaa marka la maraayo in saktiyaa jirta oo muqadimada lafteeda ka dhacday waxay yidhahdeen mashaayikhdu raximana allahu iyaahum wa suluuki sabiili hada alwadci aljadiidi taxqiiqan liraqaa'ibi amiiri albilaadi wa waliyi amriha annaashi fii mahdi almacaarifi alcaarifi biqadriha mujaddidi shuhrati addiyaari almisriya wa muciidi shabiibati dowlati almuxamadiyati alcalawiya mawlaana alafkhami cabbaas xilmi baasha athaani adaama allahu sucuuda ummatihi wa aqara bihi cuyuuna aalihi wa rijaalihi wa saa'ira raciyatihi aamiin intaa ducada ah iyo amiirka ka sarreeya ee beledka ka taliya inay xusaan ayaa la socotay sida waxa weeye dabcadii kun iyo siddeed boqol iyo sagaal iyo sagaashankii la daabacay ku sugnayd dabcatu buulaaq wa kadalik sharaxa shiikha hindiga ana sida ku sugan ziyaadadaas ayaa la socotay xaqiijin aanu xaqiijinayno daraaddeed ayaannu sidaa u yeellay amiirka beledku sida uu jecel yahay iyo weliyu amrigeedu kaasoo ku barbaaray dharabtii cilmiga oo garanaya qadarka aqoonuhu ay leeyihiin garanaya diyaarulmisriyana shuhradeedii iyo caannimadeedii cusboonaysiiyey dowladdii addowla almuxamadiya dhallinyaronimadeedii u celiyey ee alcalawiya yacni maxamed cali ayuu loo nisbaynaya waayo ninkan eh, la yidhaahdo cabbaas xilmi baasha athani waxa uu ahaa tafirtii maxamed cali baasha marka usradaas wuxuu ahaa ninkii toddobaad ee xilka qabta ayuu ahaa waagii dambe laakiin isticmaalkii ingiriiska ayaa casilay oo xukunkii ka qaaday isagana masaafuriyey markay ahayd kun iyo sagaal boqol iyo afar tobankii ayuu jagadiina ka qaaday eh, isagiina masaafuriyey soddon sano dabadeed ayuu kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo afartankii ku dhintay eh, meeshii loo masaafuriyey marka almuxamadiya waxaa loo nisbaynaya maxamed cali alcalawiyana waa cali marka xilmi baa la odhanaya cabaas xilmi baasha athaani alawal baa jira adaama allahu sucuuda ummati ilaahay ha daa'imiyo ummaddiisu inay liibaanto wa aqara bihi cuyuuna aalih yacni madaxdiina waa u ducaynaya wa rijaalihi wa saa'ira raciyatih aamiin waxaa qoray xifni naasif iyo maxamed diyaab iyo sultaan moxamed iyo mustafa tammuum tarjamadoodana waa sheegnay oo inaga u tarjamaynin waxaynu haddaba baraarujinaynaa caawa muqadimadaasi inugu joogaysaa oo kollay darsiga waxba sii laqbayn mayno waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo cilmiga balaaqada maadaama dad badan oo ictiqaadkoodu uu qaldanaa ama inxiraaf uu ku jiray ay balaaqadii dhex galeen ama muctasile ha noqdaan ama kayrkood ha noqdaane waxaa laga yaabaa in dadka qaarkood ay cuqdad ka qaadaan oo is yidhaahdaan cilmigani mala cilmi saxaba maaha ma aha cilmigani waa cilmi qumman weeye laakiin dad qalloocani waxay dooneen inay ka faa'iidaystaan oo dariiqo qaldanay wataan inay ugu adeegtaan bay dooneen saas aawadeed dad badan baa dhex galay cilmigan balaaqada waxaa ka mida muctasilo badan waxaa ka mida ashaaciro waxaa ka mida falaasifo waxaa ka mida shiico waxaa ka mida suufiyo nin waliba wuxuu doonay waxiisa inuu adeegsado laakiin cilmigan waa cilmi carabi ah waxyaalaha markaa ay doonayaan inay u adeegsadaan ee sunnada khilaafsan dee haddii si qumman loo fahmo cilmigani beri buu ka yahay kii suufiga ahaa wuxuu doonayaa inuu majaaska adeegsado uu yidhaahdo waxyaalahan aa inkiraysaan oo diidaysaan hadday tahay istikaasa bilamwaat ama waxa la midka ah waa majaaz waana majaaz caqli marka markay doonayaan waxay yidhahdaan waxa ashyaadan u inkiraysaan balaaqadaydaan garanayn haddaa balaaqada garanaysaan ashyaadan maydaan inkirteen kii muctasiliga ahaa wuxuu doonayaa inuu ictisaalkiisii caqiidadiisii xumayd inuu adeegsado oo uu yidhaahdo marka la odhanayo afcaalulcibaad ilaahay baa abuuray waa majaaz kuwa sifaadka taxriifinaya waxay doonayaan majaasnimo inay cuskadaan oo ay yidhahdaan sifaatku waa majaaz wahaakada dad qalloocani cilmigan inay dhex galeen oo ictiqaad qaldan wataa kama yeelayso in cilmiga daatadiisii laga cararo waayo cilmigan si saxa ah haddii loo raaco dee bidca iyo dalaalo u adeegi maayo bidca iyo dalaalo mid u adeegaya maaha marka in la bartaa loo baahan yahay iyadoo la baranayana waa in waxa weeye sida qaladkee loo adeegsanaye dadka qaarkood u adeegsadeen waa in lagu baraarugsanaadaa lana fahmaa daliil inaan ugu jirin oo la gartaa wejiga markaa ila waa lagu deliishan karaa ha dhowe wejiga lagaga jawaabayo waa in la ogaadaa taas iyadaa in la garto ayaa markaa loo baahanya marka cilmiga daatadiisana yaan laga cararin ha la barto laakiin dakhanka ashyaada qaarkood ee la gelinayo waa in markaa lagu baraarugsanaadaa nabiga markii la weydiiyey sala allahu aleyh wasalam oo xudayfat ibnualyamaan weydiiyey kunnaa fii jaahiliyatin wa sharrin fajaa'ana allahu bihada alkhayr fahal bacda hada alkhayr min shar qaala nacam qaala fahal bacda hada ashari min khayr qaala nacam wa fiihi dakhal yaa shar iyo jaahiliyaannu ku sugnaan jiray ilaahay baa khayrkan noo keenay khayrkan shar ma ka dambayn doonaa nebigu wuxuu yidhi sala allahu aleyh wasalam haa oo sharkaa ka dambeeya khayr ma ka sii dambayn doonaa qaala nacam wa fiihi dakhan khayr waa ka dambaynaya laakiin dakhan qiiq baa ku jira marka fanniganna de wuxuu ka mid yahay ashyaada dakhanku garay markaa qiiqaa si looga saaf yeelo marka hore waa in la bartaa alxukmu cala shay farcun can tasawuri haddaan markii hore laba baran sidee waxa weeye loogu jawaabayaa ciddii si qalada u adeegsata ama kuu daliishata sideesee dakhankiisii laysaga tuurayaa saxdana loo qaadanaya in la kala miiraa loo baahan yahay marka waxa weeye cilmigani waa muhim culammaduna waa ammaaneen waana waxa weeye cilmi loo baahan yahay waana cilmi culumtii carabiyada ka mid ah saynu horeba u soo sheegnay saas aawadeed qawaacidda tafsiiriga markay culammadu ka hadlayaan fii culuumi lqur'aan wax badan oo balaaqa ah baa la soo qaataa raajixa u noqo markaa kitaabka la yidhaahdo alburhaan fii culuumi lqur'aan waxaad ku arkaysaa qawaacid fara badan kitaabku isagoo lqur'aan u qoran baa qawaacid badan oo balaaqiya ka buuxda kutub lusuul eeg kutub lusuul waxaa ku jirta qawaacid badan oo balaaqiya ku jirta oo balaaqada laga soo qaatay aynu arki doonnaa amarka iyo nahyiga iyo qasriga iyo yacni ashyaada noocaasoo dhan waa arki doonaa yacni waxa weeye siyaalaha markaa ashyaadaasi wax u faa'iidaynayso kan inuu cumuum faa'iidaynayo kan inuu khusuus faa'iidaynayo kan inuu itlaaq faa'iidaynayo kan inuu taqyiid faa'iidaynaayo yacni waxaa laga qaadanaya cilmigan amarku macaanida uu faa'iidaynayo waa inoo keeni doonaa nahyigu macaaniduu faa'iidaynayo waa inoo keeni doonaa insha allah marka wax fara badan oo balaaqada laga qaatay baa cilmul usuul iyo culuumulqur'aan ba ku jiraa saas aawadeed yacnii aad bay marka muhim u tahay barashada la baranayo marka insha allahu tacaala ha lagu dadaalo halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk